bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh kelimadeenna maanta waa la iska garanaya annaga waxaan ka hadalnaa waaqica markaa jira maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo coronavirus wax loo yaqaan coronavirus dad baa ula baxay laakiin islaamka magaxa u intishaar samaynayo adduunka ku faafaya waxna ma dhacaan adduunkan halkaan baa ka daaran adduunkan waxa kama dhacaan ilaa biqudrati illaahi wa idnihi bay ku dhacaan waaqiciyaa la iska indha tirin marka ma jira hadhina waa cudur jira dad badan baa u dhintay shiinaha ku dhintay iiraan ku dhintay italiya france ku dhintay maraykan ingiriiska ku dhintay africa ku dhintay waa la helay marka waa cudur jira oo ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa ku ahaaday idan marka haddaanu ogolaanno waaqicii dad baa waxay qabaan muslim keliyu ku dhacaya haddii ilaahay cudur soo dejiyo waba la keeno muslim keliya inuu ku dhacayo maxaa daliil u ah soo ma ogidin saxaabadii nebiga raggii ugu cilmi badnaa bal ugu fadli badnaa qaarkood daacuunnay ku dhinteen abu cubaydata caamir binu ljaraax radia allahu canhu daacuunkii cimwaas buu ku dhintay cimwaas daacuun falastiin ka dilaacay isagoo amiira daacuunkaasaa sabab u ahaa ku-xigeenkii amiirkii dambe ee muslimiinta maamulayana daacuun baa isla dilay waa macaad binu jabal isla daacuunkii idan marka muslimiinta kuma dhaco waa iska war laakiinse ilaahay baa soo dejiyey subxaanahu wa tacaala allahna wuxuu yidhi walaqad akhadnaahum bilba'saa'i walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadarracuun bini aadamka khaasatan daalimiinta waxaanu dhadhan siinay cadaab rabbigood uma sumaanay dullayn mana aanay tuugtamina ma baryoobin ma baryootamin meel kale alla wuxuu yidhi faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa'i lacallahum إذ falowlaa id jaaahum ba'sunaa tadaracuu walaakin qasad quluubuhum wasayana lahum shaytaanu maa kaanuu yacmaluun waxaanu ku qabanay waa daalim oo dhan wey daalim hore aayado keliya kama hadlayaan oo fircoon iyo samuud iyo caad iyo jiniiska iyo faransiiska iyo shiicada iyo iiraaniyiinta ka war miyayna daalimiin cusub ahayn ingiriiska iyo talyaaniga faransiiska ka war miyaysan daalimiin ahayn nacam faأkhadnaahum bilba'saa'i wاdaraa'i lacalahum yatadaracuun dhib baanu dhadhansiinay alla yidhi xanuun si ay ilaahay ugu toobad keenaan falowlaa id jaaahum ba'suna tadaracuu maxay u toobadkeeni waayeen ba'sigeenni markuu yimid walaakin qasad quluubuhum baa layidhi qalbigoodiibaa engegay wazayana lahum shayطaanu maa kaanuu yacmaluun shayطaankii baana u qurxiyey waxa ay camal xumaan samaynayeen idan wabaagan wakhti badan baa adduunka soo maray noocan corona hadda ku cusub magacan iyagu u bixiyeen mid waxaa jira yurub ka dhacay qarnigii shan iyo tobnaad oo kumaan kuma malaayiin ba la dhihi karo yurubiyaan ay ku baabeen mid waxaa jira qarnigii xilligii cabaasiyiinta ka dhacay shaam iyo ciraaq ummad badan ay ku xaaqmeen mid waxaa jira ka dhacay wakhti dhow dhacay aan fogeynba oo afrikada galbeed ka dhacay ebola oo dad badan ku xaaqmeen kanuu laakiin caalamkii dhan mashaariq alard wa maqaaribaha waa gaaray haddana dhulkaan deganaa soomaaliya iyo muqdisho soo gaaray baa layidhi ma beensanayno in soo gaaray laakiin ma la argagaxaya yaa maamulayoo iskale cudurka laftigiisa allah jala jalaaluh kumana dhaco oo kuma dilo oo kuma asiibo ilaa ciddii uu doono mooye maxaa la samaynayaa sidii nebiga ilaahay laga magan gelay kaana yaquulu calayhi الsalaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa min sayi اlasqaam xadiis saxiixa wa axmed iyo abu daawud iyo nasaa-iyi ku sugan oo saxix albaniy raximah llah allahuma inii acuudu bika buu ohan jiri sala allahu alay wasalam ilaah waxaan kaa magangelayaa min albarasi udurkan baraska la yidhaha jirka caddeeya ee haragga caddaynaya midabka dilaya waaljunuuni iyo waali waaljudaami kan faraha jara juudaan baan dhalanay waa naqan kan jirka faraha googooye ee juudaanka la yidhahdo iyo nabigu wuxuu ku daray wa min sayi lasqaam iyo cudur xun oo dhan cudurka xun soo corona kuma jiro ha ilahay ka magangelayna ilaahay baan ka magan gelaynaa subxaanahu wa tacaala qofkii alla u qadaro uu ku dhacana xumaan isagu uu leeyahay miyuu ugu dhacay mase ilaahay baa u qadaray isagoo fiican buu ku dhici karaa isagoo daalimana wuu ku dhici karaa hadduu isagoo mu'mina ku dhaco waa mubtali ilaahay baa ku imtixaama haddii alla ku oofsadan falkhayr laakiin isagoo daalima mushriga hadduu ku dhaco waa ciqaab adduun iyo mid aakhiro la isugu daray aan taa ogaana marka qolo gaaru ku socdaa nin ilaahay waxiday ma taabanaya haddaad tiraado daliil baa loo baahan yahay ee waxaa la yidhaahdaa mu'miniintu rabbigooday baryayaan waa ka magangelayaan ilaahay baa ka leexinay ninkii adkaar iyo baryo iyo magangal samayn waayeen waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco allahu aclam wuxuuna baray nabigu calayhi salaatu wasalaam gurigaaga inaad ku degto acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa xadiis saxiix muslim ku yaalla wey man nazla manzilan faqaala acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa lam yadurhu shay buu nabigu calayhi isalaatu wasalaam meel la dega dega ee yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaqa ilaahay kelimaadkiisa taamka ah ka magan galay shar la abuuray oo dhan lam yadurhu shay muxuu yidhi nebigu waxba ma dhibayaan wax gaaraya male guryaheenna markaan tagna adkaartaan ku aqrisano markaan soo baxayna maxaan leenaha bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah mutawakil baa tahay yaa tala saaratay allah bismi illaah tawakaltu cala allah baad ku soo baxday waxaan la hadlayaa ahlu tawxiidka qabuurigii mushriga dagaal baa naga dhexeeya kaasoo ama adkaara akhrista ama aysan akhrisan ilaa uu ilaahay u toobad keeno cadow ullahi baan u naqaanaa koronahaba waxaa ka daran shirkiga corona viruska aan ka hadlayo shirkigaaba ka daranba kaasu faa'iide male maxaa yeelay corona haddaad u dhimato oo ilaahay sabab dhigo ama taacuun oo aad muwaxid tahay rajaad leedahay janno inaad gasho bal darajatu in lagu gaarsiiyo ee shuhadaa maxayna nabiga dadka shuhadada wuxuu ku daray ninka taacuunka u dhintay saad ogtihiin shanta qof ee shuhadada ah waxaa ka mid a ah ninka taacuunka u dhintay marka booskiisii oo kale ala ilah inuu ku siiyaa laga yaabaa darajatu shuhadaa haddaabaad muwaxid tahay amaa laakiin kan haddaadoo caafimaad qabta xataa aad muddo ku raagto dhimato adoo mushriga khaalidiina fiiha abadan jahanamu ku waaraya weligeed idan corona shirkiga ka daran akisna yaquud madad yaa jiilaani baa corona ka daran meeshii looga yeero joogow jiilaani baa corona ka daran wixiina laaca ah, liq yaa jiilaani baa corona ka daran shirkigiibaa ka daran wax walba la rabay in laga hadlo ummadiina ku hoobatay mushrikiinna calanka u sidaan oo weliba ku doodayaan munaaqibkii baa la soo celina waa in munaaqibkii la soo celiyey oo si life loo leeya tviyada lagaga dhawaaqayo loo sacabatumayo weliba munaaqibku waa shirki ma islaamba munaaqibku soo kitaabkii kufriga shirkigu ka buuxay maaha waan soo celinayna ninka si aclaani u leeyahay saaxiibadiina u leeyahay waan kula jirnaa kaas iyo corona yaa daran shirkiga iyo corona yaa daran shirkigaa daran maxaa yeelay corona qofku ku dhacay alla ma cafinayo ma dhihin waxaaba laga yaaba alla inuu naxariisto laakiin shirki ninka ku dhinta alla ma cafinayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa inaad ila aragtaan baa raba baalka fogaantiisa iyo xumaanta u leeyahay yuusuf dadka iyo dalkii u dhex galay oo diin looga dhigay oo habre iyo odayaal ugu siran yihiin oo dhallinyaro hadda loo barayo kuwa cusub baa hadda baranaya halkaa baalku wuxuu ku wataa munaaqib iyo kii kale isheeg burdo iyo johar nafiisku wataa cilmi waan baranaya ku dhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajiun haddaa madaaris loo furay hadeera waxaa loo sii furay maraakiis dhallinyaraa lagu tarbiyeynayaa waana shirkiga awooyaashan qaar badanoo ka mida lagu baabi'iyey wa ma maantoo ilaahay xaqiiqadiina tusay baan ku daawanaa dhurwa dadkii sii guranay dhurwa waa ka daran yaha shirkigu marka korona shirkigaa ka daran hamoodinana shirki hilmaamay laakiin dadka loo dardaarmayo nebigu u dardaarmayo waa ahlu tawxiid ninkii gurigiisa uga soo baxo saas maalintaa waa la ilaaliyey xag ilaahay baa laga ilaalinaya subxaana wa tacaala markaad noqonayso waad noqota gurigii maxaad ku gashay bismi illaahi walajna wa bismi illaahi kharajna wa calaa rabbina tawakalna maxaad ku soo baxday tawakul maxaad ku gashay tawakul ilahay waa ku ilaalinaya subxaanahu wa tacaala habeenkii aayad kursi ku seexo maxaa yeele waxaa sugnaaday xadiis saxiix oad garanaysaa xadiiskii aba hurayra oo ibliiska uu u sheegay doodna nebigu u rumeeye calayhi salaatu wasalaam ninkii markuu seexanaya aayatul kursi akhrista ilaahay xaggiisa kama zuulayo in ilaaliyo alla usoo soo dirayo idan jiifkaagina waa lagugu ilaalinayaa soo jeedkaagina waa lagugu ilaalinayaa xisnu gal dhufays gal dhufayska ilaahay uu kuu qaday oo ah adkaar dhufays alla ku siiyaan ka wada adkaartaas ka dhiga dhufays ilaahay ka magangal wabaa ilaahay baan baryaynaa ka magangalaynaa sharta uu la soo socdo laakiin lama odhanayo waa been waxba ma tarayo waxaas waa khuraafaad raadiyaa laga sheegay waa guruur marka waa cudur dhacay oo dad badan ku le-deen gaalo badanna alla ku xasuuqo ku jafay oo qaar badan khuduuceen hadda saaka waxaa laga sheekeyey dad badan jayniisoo bilaabay inay islaamaan markay xanuunsayna hawshaa xaggeen nooga timi xagga ilaahay oo maxaa sabab u ahaa waxay sabab ayagu u qaateen ay goorka dadka la yidhaahdo china jooga muslimiinta xasuuqa iyo dhibkay u geysteen marka waxay weliba haddana la arkay gobolkii iyaga ka tirsanaa oo cudurku uusan ku dhacaynba dad aan sankana xiran gafuurkana aan xiran gacmaha iska ducaysan ee waddooyinka taagan cudurkiina uusan ku dhacayn iyagiina iyagoo gafuurra xiran oo dhakhaatiir baa ku dhimatay hore iyo gadaal u xiran oo markuu jidka marayo lagu shubayo biyo colorina amase kuwo kaloo aashitoodka looga dilayo jerms iyo bakteriyada ayaa ku dhintay marka maxaa looga badbaadayaa nebi maxamed tilmaamuhu bixiyey bal fiiriya marka dhakhaatiirtoodu waxay yidhahdeen shan goor maalintii qofku faraha inuu dhaqo iyo wejiga sankana biyogeliyo allahu akbar dhakhaatiir shiinaha tiri waxyaabaha ugu fiican ee looga hortegi karo waxaa weeye shan goor oo gacmaha la dhaqo iyo sanka oo maalintii biyo la geliyo wejigoo biyo la mariye dheh annagoo shan goor ka badan baa weysaysanaayo biyahana sanka iyo afka waa gashanaa ilaahay baa ku maadsan marka farihii la dhaqo horaan u dhaqan jirna bal nebigu waa amray oo habeenkii ninkii soo toosa subaxii buu yidhi gacmihiisa saddex goor ha dhaqo intuusan weelka gelin wuxuu kaloona amray habeenkii markaan seexanayna ama alaabta in la daboolo sanad walba waxaa soo degu yidhi cudur habeenkaa cudurka uu soo degayo weelkii bannaan baa laga yaabaa inuu ku dhaco daboosha weelashiina sibraarka biyaha ku jiraana afka ka xira dhaqankii iyo dardaarankii islaamka haddii la hayo waxba nagama hallaabayaan kow intaan waxaan sii raacsanaynaa baryada habeenkii iyo maalintii khuraafaadlayaashu waxay yidhaahdeen tobanka toddobada walwaltire ee shan iyo labaatan yaasiin koob iyo toban idaa waqca saddex boqol oo intaasoo qulhuwalle ayaa la akhrisanaya gelinka hore iyo gelinka dambe yaa sharciyeeyey iyagaan weydiinaynaa koob iyo toban qulhuwalle laba boqol oo qulhuwalle iyo labaiyo labaatan idaa waqaca iyo intaasoo yaasiin meelay ku taalla keena qur-aan hala akhristamaa waxaan diidayna yaan la isku khaldin markaan nidhi mawliidka ma jiran ee nebigay diideen meesha u rareen maaragta mawliidkaan la dabaaldegayaan jirine nebiga waa ku sallinayna waana raacsanna waana nebigeenni calayhi salaatu wasalaam laakiin in la xafladeeyo diintiisii maaha waxay is saarayaan marka oo dadkii juhaladaa lagu siraya nebi diidow naxdin u dhimo waa la dhihi oo nin nebiga diiday baa looga dhigi habartii odaygii maskiinka ah aduu kuwa nabiga diidan baa ku jirta sooma mawliddiid baa tahay laba ogaba waxaa diidan tahay inay tahay bidic diinta lagu soo daray iyo shirki lagu dhex samaynayo laakiin nebiga aad jeceshoo raacsiisan tahay hadda markaan ka hadalnana qur'aanka noocaasa n qur-aanka inla akhrista ay diideen bay dhii hadhowna maya qur-aanka habeen iyo maalin buu akrisanaynaa laakiin ninkii ku yidhi baan kaa rabaa laba iyo labaatan idaa waqacaa lagu akriyaa coronavirus meesha ku taallaa idaa jaaa alwabaa haddii cudur yimaado oo yantashir cala alardi dhulka ku faafo faqra'u lqur'aana suuratu kada wa kada wa kada ama xadiid ku keena ama aayad ku keena haddii kale waxaa mahaysaan aamusa kofi dheere waxaa isla haysaan male ilaahay diinkiisa ka mid maaha waxaas in la tilmaamo tilmaan loo sameeyo intaasoo qur'aan akhrista kuma jirto awal baa hore noogu baabi'iseen ma wiilkaagaa kaa jirna haa sac labada qoob u caddahay keen gabolku markuu halkaa u sii joodo subaxii gelinka dambe hilibkiisu kugu gaari agoontii masaakiinta calooshaasina hilbaha sii waxaas yaa u nidaamiyey asagaa raba hilib raba iyo baruur waxaas waa soo dhammaadeen qur-aan baan akhrisanaynaa waa ku cibaadaysanaynaa ilaahay baan baryaynaa masiibadaas ilaahay inuu dib nooga dhigo ilaahay inuu na dhaafiyo inuu geesaha naga mariyo inuu sharta naga badbaadiyo waxaan ku ducaysanaynaa qunuud waa naazila ilaahay baan baryaynaa allahuma asrif cannaa shara maa qadayt maxaan leenahay ilaahu naga leexi sharkii aada qadahaaga iyo qadarkaaga wixii shara naga leexi ilaahay baan ka baryaynaa axaadiidkii nabiga haddeeran ku ducaysanayna alla rasuulku uu lahaa allahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni waaljudaami wa min sayi ilasqaami qur'aankana waa akhrisanaynaa waa tuugtanaynaa rabbigeenaan baryaynaa istikfaartaan badinaynaa sadaqadaan badinaynaa si cudurka alla usan noogu keenin laakiin intaasoo qur-aan akhriya intaa meelna isugu imaada bidca ilaahay diintiisii baa lagu sii daray adinkan waxaa idin leenaha kuwa saas dhahayow munaaqib tuura ma rabtaan corona virus in laga badbaado haa munaaqib tuura jawhar nafiis tuura burdaha tuura tafriixu lkhaatir tuura kitaab iyo sunno usoo laabta ilahay kaloona faris waa naga qaadayaan adigii baa shirki ku dhegan ilaahna badbaadina waad rabta markaasaa shirkigiisi dadka loo fatwoonaya haddana oo laga yaaba meeshaa la isugu yimaado maalintii xafra in lagu akriyo shirki ka buuxo waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo hadal comments oo soo qoreen niman reer galbeeda oo dadka ingiliishka garanaya waa laga yaaba aragteen oday baadariyaa soo qoray wuxuu yidhi coronavirus baalkan viruska le corona ilaahay amarkiisa wey ninkaa dhegeysi ugu hadlay mana jiro yidhi no one who can protect us mid naga ilaalin karaa ma jiro except god ilaahay keliya mooye in the name of jesus magaca ciise aan ku baryaynaa buu yidhi inuu naga difaaco marka hore muxuu sheegay khayr buu sheego wuxuu yidhi alla keliyaa difaaci kara alla keliyaana soo dejiyey laakiin magaca ciisaan ku baryaynaa inuu naga hor istaago jawaabtii waan u qornay mushrikiintaas waxaan ku nidhi ciise wax ma difaaco waad qirtay ilaahay keliya inuu difaaco waa ilaahay ciise rasuul ahaan usoo diray ilaahay wax ma dhalin lamana dhalin ciisena waxaa ka dambeeyey moxamed oo aada beenisay haddaad maxamed rumeyn weydo adiga baadarigaas filo inuu kugu dhaco coronavirus laftigan haddii kale rasuulkiisa moxamed rumee oo kuwii ka horeeyey muses abraham jacob david solomon waa ambiyadii oo magac ingiliisha lagu sheegaya wax kalaa u qaadanina muses waa nabi muuse abraham waa ibraahim jacob waa yacquub yacni solomon waa sulaymaan david waa daawuud jesus waa ciise moxamedna waa moxamed calayhi isalaatu wasalaam rumee ambiyada ilaahay oo ha kala saari submit to your lord who created you ereygaasaan usii rahway u hogaansan islaam waa submit waxaad isu dhiibtaa ilaahay ku abuuray rumee maxamed iyo ciisa baadarigaa warka inuu gaaro waa rajaynaya jawaabtiisa ama ha ku islaamo ama saaxiibadii ha usii sheegato qaar badan way daawanayaan kaniisad ku taalla itali inahayd baan madan wuxuu ka hadlay mid soomaaliya jooga marka oo wuxuu yidhi isna awliyada fadligeeda awliyada magaceeda iyo fadligeeda ilaahu cudurkaa nooga hay kaasuna muxuu yidhi nebi ciise magaciisa alloo noogahay labada mushrik maxay kala duwan yihin kanna magacii awliyadu magan galay kaasna nabi ciisuu magan galay labada mushrik ha kala saarin haddii magaca la sharfayo nabi ciise magaciisa ka fadli badan magacyada dadkan kale ee bini aadamka ee aan ambiyada iyo rususha ahayn waxaan kusoo gabagabaynaynaa waa ducaysanaynaa ilaahay baan ka baryaynaa cudurkaanu naga hor istaago xadiidkii nebigaanu ku ducaysanayna hadda aan ka hadlaynay allaahuma inaa nacuudu bika dhaha min albarasi wاljunuuni wاljudaam wa min sayi اlasqaam allahuma inaa nacuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaam wa min sayi اlasqaam allahuma inaa nacuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaam wa min sayi اlasqaam allahuma اصrif cana shara ma qadayt allahuma اصrif cana shara ma qadayt allahuma اصrif cana shara ma qadayt ya da اljalaali wاlإkraam ya arxam الraaximiin laka alxamdu walaka الshukr laa ilaaha gayruka walaa rabba siwaak laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ina kuna ظaalimiin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ina kuna ظaalimiin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inaa kunaa aalimiin rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqina cadaab annaar allahuma ina nacuudu bika min hada alwaba allahuma ina nacuudu bika min hada alwaba allahuma ina nacuudu bika min hada alwaba يا قوي يا عزيز أنت على كل شيء قدير اهدنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم